وsلم على سيدina mحamedi وعlى آliه وصaxبi أجمaعيin الضميir الmustatir baynu ku jiray tamriinaadkaynu ka bilaabaynaa الضميir الmustatir sida labada sheekh raximahum الlahu taعaalى ay khulaasada ama qawaacidka kugu sheegeen waxa weeye damiirka mustatirkiihi waa damiir ficilka la xidhiidha oo mutaصil itasala bاlficli min غayri an yadhara fi اlafdi isagoo aan lafdiga ka muuqan oo aan lagu dhawaaqin haddana damiir ficilka inuu la xidhiidhsan yahay laga soo qaadayo wey damiirka mustatirka ah ee ficil maadiga wuxuu yidhi ku jira huwa iyo hiya buu noqdaa humaa iyo hum muxuu noqon waaya ficil maadiga markuu mustatir ku yahay huwa iyo hiya keliya haddii aad tidhaahdo maala ahaba rajulu dahaba faacilkiisu waa damiir mustatir huwa haddaad tidhaahda albintu dahabat faacilkiisu waa damiir mustatiro hiya labadii qof waxay noqonayaan dahaba iyo dahabata hadday rag yihiinna dahaba hadday dumar yihiin labaduna dahabata alif liniin baa la socda faacilku mustatir maaha waa baariz damiirkaa lagu hadla ee manduuq ee malfuudka ah wey alif liniin haddii rag badan sheegaysa dahabuu baa la odhanaya hum looma baahno waaw ljamaaca la socdo faacilkiia haddii haween badan aad ka sheekaynayso dahabna nuun nis waa la socdo marka inta kale damiir baarisaho faacilkia la socdo damiirku mustatirba maaha labadan buu mustatir noqonayaa oo dahaba iyo dahabat baraka iyo barakat arada iyo aradat halkaasuu noqonaya damiirka mustatirka ee ficilka mudaaric ku jira ama mustatirka ku yahi yakhtalifu taqdiiruhu biikhtilaafi xuruufi اlmudaaraca waxa lasoo qadaraya waxa loo eegaya xuruuf lmudaaraca iyo weliba macaanidooda yaa loo eegay oo halkii xaraf keliya xataa si kala duwan iminka maalan markaad uriidu tidhaahdo waxa lasoo qadaraya ana damiirka lasoo qadaraya meesha ku jira mustatirkii oo ana oo wujuuban nuriidu markaad tidhaahdo nuun ku bilowda mudaarici damiirku waa naxnu markaad tidhaahdo maalan turiidu aad tidhaahdo waxay ku xidhan tahay macnaha taada haddii aad nin keliya la hadlayso yaa muxamed turiidu minii an adhaba macak turiidu minii turiidu anta mustatir wujuuban marka ninka lagula hadlay laakiin albintu turiid oo kale haddaan idhaa waxay noqonaysaa hiya albintu turiidu hiya dabeedna jawaasan bay noqonaysaa xataa xarafkii keliyahaabaa damiirka lasoo qadaraya kala duwan yahay waturiidu iyo tuxsinu cidaad kula hadlaysa ku xidhanta yuriidu marka la dhaa ama yambaxu yadii lagu bilaabo waa mustatirun wahuwa yambaxu labada qof iyagu waxay noqonayaan yadhabaani oo kale ma yambaxaani labadii raggii waxay noqonayaan yadhabuuna waawljamaca meesha soo galaysa dumarkii waxay noqonaysaa yadhabna afartii macno ya-da loo isticmaalayay ninka keliya ayaa damiirkiisu mustatir noqon kara markaa tiaa yadhabu arajulu yadhabu laakiin saddexdii kale waa labada nin yadhabaani aliflinain baa la socda raggii badnaa yadhabuuna waa uljamaca la socda haweenkii badnaana yadhabna iyo yurdicna nuunnis waa la socda oo baris mustatirba maaha ficlaa markaa damiirka mustatirka ee ku jiraa wujuuban buu noqdaa waxa weeyaan anta oo keliya anta daa'iman الضمير المستتر في فعل الأمر تقديره أنت دائما لأنه marka nin keliya la farayo unbuu mustatir yahay haddii gabadh la amrayo waxay noqonaysaa idhabii yaa lmukhaaطaba la socota oo damiir baarisa mustatir maaha marka laba nin laba qof la amraya idhabaa weeye mudakar iyo muanas midkay doonaha noqdaa idhabaa aliflitnain baa la socda raggii badnaa idhabuu waawljamaca la socdo haweenkii badnaa idhabna nuun nisoo la socdo marka keliyahee damiirkii faacilka dhacay uu meesha ka maqan yahay ee uu mustatir yahay oo markaad nin keliya farto idhab ijlis anta baa meesha ku jirta marka haddii uu ficil amarba yahay faacilkiisina mustatir yahay waa anta weyaan kuwa kale mustatir ma noqda waayahay cashirkaasaynu soo qaadanay tamaariintiisa wuxuu yidhi anta tukrimunii anta tukrimunii maa cadadu damaa'iri allatii fii hadihi اljumla waxaa ku jirta dee icraabkayga markaad u fiirsato anta oo damiir damiirun munfasil mabniyun cala alfatxi waa la yska odhan karaa anta oo taada eegayso mabniyun cala sukuunna waa la ydhaha haddii la ydhaha damiirku waa an oo keliya taaduna waa xarfu khitaab la ydhahana mabniyun cala sukuun wax mushkilay leedahayna ma jiro labada midkaa doonta dheh wax farqi way samaynaysaa ma jiro anta damiirun munfasil maaha mutasile waa munfasil mabniyun cala alfatxi taada u dambaysaan iska yaan maarksa xarakadeeda eganaya anta fii maxalli rafcin mubtada damiirka koobaad halkaas ku jira waana damiir munfasil oo noocii fii maxalli rafcin weligiiba dhici jiray ana iyo naxnu iyo anta iyo huwa iyo hiya tukrimunii tukrimu ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min الnaasib wاljaasi wcalaamatu rafci ya mutakalim iyo kaaf mukhaaطabiin markay ficil la xidhiidhaan fii maxali naصbin wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta antadii ka horayso kale oo taasi faacil ma noqonaysa waa mubtade faacilku waa ficilka ka dambeeyo mogta hadduu hormari karaya faacilku imika antadaa hora faacil noqon lahay laakiin waa ka dambeeyo ficilka tukrimu anta tukrimu tukrimunii waad ikraamaysaa anta ikraamaya adigaa ikraamaya anigana waad ikraamaysaa marka tukrimu waa ficilkii aacilku waa qofka lala hadlaya iraamka samaynaya mafcuulkuna waa qofka hadlaya ee yidhi anaad iraamta adgu waad iraamtaa waad ixtiraam iyo sharaf baad maaragtaysiisa imise damiir baa ku jira marka maa cadadu damaa'ir fi waxaan ka tegay icraabka tukrimu waa ficil mudaaric nuuntu waa nuun luqaaya yadu waa fi maxal nas mafcuulun bihi faacilkuna waa damiirun mustatirun wujuban taqdiiru anta soma waljumlatu min alficli waalfaacil fi maxali rafcin khabar mubtada ida anta mubtada ah jumladaasa khabarkeed maa cadadu damaa'ir idan fi hadihi اljumla imse damiir baa ku jira saddex damiir baa ku jira saddex damiir baa ku jira alaaثaة damaa'ir waayahay waxa weeye antada u horaysa tukrimuda faacilkeegoo damiir mustatiro wujuuban oo anta iyaduna iyo yada ya mutakalimka ee xagga dambe ku jirta wamaa anwaacuhaa anwaacdeeda waad kala sheegi kartaa damiirka horeysa waa munfasil damiirka ku xigee tukrimu antada faacilka ay halkaa ku jiraan waa mustatir damiirka u dambeeya ee tukrimunii yadaasina waa damiir mutasila waa baaris mutasila laba waa baaris anta iyo yada u dambaysa waa baaris laakiin kaa horena waa munfasil anta ka dambe yada u dambaysaana waa mutasil midina waa mustatir baris baahay uu qarsoon yahay mustatirkaas isagu ma muttasil baan ku tirinaa mise munfasil baynu ka soo qaadna muttasil ittasala bilficli ittasala wma anwaacuha wma maxaaluha min alcraab icraabka halkay ka dhacday dee icraabkii baan kusoo sheegay anta waa fii maxali rafcin maxalkeyga waa rafca tukrimu damiirka mustatirkay ku jiraan waa fii maxali rafcin waa faacil isaguna yada tukrimunii u dambaysahay waa fii maxali nasbin qadiri damaa'ir almustatirata fi ljumal alaatiya damaa'irta mustatirka ee jumlooyinkan ku jirta soo qadar bal inaad garata wuu ku leeyahay mogta ashurudiyu ninka booliskii yaqbidu wuxuu qabanayaa ama uu qabtaaba sidiisa caadiga cala lifsi tuuga uu qabtaa ama uu qabanaya ashurudiyu yaqbidu cala lifsi ficilka ku jiraa horta meesha soo saaraysaa dabeedna faacilkiisa mustatirka ama damiirka mustatirkee meesha ku jira ayaad soo qadaraysa maxaa ku jira halkaas yabidu haye yaqbidu huwa oo shardigii u noqonaysade wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiiruhu huwa yacuudu ila shurdiy asaacatu daqat aaaa saacaddu saddex jeer bay garaacda daqat aaaa haye maxaa ku jira halkaa hiya oo mustatirun jawaasan anjiz alwacda ballankii fuli anjiz fuli alwacda ballankii anjaza xurun maa wacad bay carabtu dhahdaa anjaza xurun qofku xortiihii ee wanaagsani wuu ka soo baxaa maa wacada wuxuu ballan qaado anjiz alwacda damiirka ku jira muxuu yahay anta mustatirun jawaasan walaa wujuuban wujuuban anjiz ficlu amrin mabniya cala sukuun وxurika bاlkasraة lلتakhaluص min اltiqاء الsaakinayn anjiz weyaan mabniya cala sukuun asalkiisu anjiz ilwacda waxaa loo kasriyey sada way reebnayde asha ka dambaysa darteed xurika bاlkasraةi liلtakhaluصi min iltiqاءi الsaakinayn ashiyoo reeban iyo anjizoo reeban labada mid waa in la xarakeeyo sidii qaalat اlأcraab wey qaalat bay ahayd lakiin asha ka dambaysa darteed baa loo kasray wاlfaacilu damiir mustatiru wujuba taqdiiruhu alwacda mafcuul bihi mansuub naxnu narfacu sha'na madrasatina waxaan kor yeelaynaa madrasadeeda shanigeega iyo sumcadeeda kor u qaadan haye maxaa ku jira halka naxnu narfacu naxnu kale lanna ta waa mubtade faacil maaha faacilkii baa la doonaya bacd alficli aynabu tujiidu zaynab waxay aad u taqaanaa tujiid iyo tuxsin waa isla mid atadriisa qurxinta dharka dharka oo liidliid xariira oo loo sameeyo ama faraqa iyo cirifka laga qurxiyo weeyo xariiriya wax lagu qurxiyo zaynabu tujiidu waxay aad u taqaanaa atadriisa qurxinta diraaska iyo shakliga dharka la qurxiyo haye maxaa ku jira halka tujiidu hiya zaynabu waa mubtada marfuuc تuجيد waa فiعل مضارع مرفوع والفاaعل ضمير مستتر فيه جواaسا تقديره هي التدريس مفعول به منصوب والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتد أحب النيل niil waan jeclahay webiga niil waan jeclahay أحب النيل maxaa ku jira damiirka ku jira أنا أحب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أما في آخره والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا النيل مفعول به منصوب بالفتحة لا تشرب هعب وأنت طعب أدو دالا qofku inuu neef goosta wey hadduu soo ordoo kale intuu neef tuurayo waa inuu nasto horta laa tashrab wa anta waxa weye maxaa ku jira laa tashrab anta laa naahiya ama xarfu nahyin wa jasmin tashrab ficlu mudaaric majsuum bilaa annaahiyaةi وعلامة جسمه السكون الظاهر والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره <clears throat> أنت وأنت تعب الواو آه واو الحال وحلا لاوي أنت ضمير من منفصل مبني على الفتح مع السكون في محل رفع مبتدا طائب خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهر لا تشرب عب وأنت طائب حال أتهي كي دالا جملة حالية لا لا حالية القطار ترينكو قدم ويمد في موعده وقتيسي بل وقتيسي أي يمد تايمكيسي القطار قدم في موعده أي قدم damiirka ku jira huwa alqiطaaru mubtada marfuuc qadima ficlu maadin icraabka marmar baa layska soo koobi karaya wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiiru huwa fii mawcidihi jaarun jaarun racdaa shadan moogta jaarun haddii kale aljaarudu waxay noqonaysaa aljaaru waa jaarkii ya qofkii mxuu ahaa deriska ah kaasaa aljaar biduuni tashdiid waa jaarka aljaaru waa kii wax jarayy ama waa kii wax jiidayey jarada tadciif kale ee raadeedu shadan tahay labadaa macnuun bay u timaada luqada kale caadigaa ah marka lagu jirayna jaraya jurudii waa jiididii alxisaanu yajuru alcarabata soo maaha muxuu ahaa ama alcajalata iyo jara yajurudii jididah iyo jara yajurudii naxwaha dhexdiisa mxuha hoosdhig ah marka aljaaru wاlmajruuru marka fii mawcidihi waxa weeye jaarun wamajruuru wamudaafun ilayh marka la koobaya intaasa isku darsan fii xarfu jar mawcidi ism majruur bfii wacalaamaةu jarihi alkasra mawcidi mudaaf wlhaa haa اlغaa'ib ضمير متصل مبني على الكسر في محل في محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل والفاعل قدم في محل رفع خبر مبتدا حول الأفعاal الماaضية في الجمل الآتية إلى أفعاal مضاaرcة ficilada maadiga waxaad u badashaa jumlooyinka soo socda ficilo mudaarica wacayin الفاacila في kuli جumlaة baعda taxwiil taxwiilka dabadiina aacilka bal noo sheeg samictu nidaa imika aacilka samictu waa tadaa moogta damiirka mutasilka ee damiiru rafca damiiru rafcigi wey kuwii weligood fi maxali rafcina taaul faacil iyo nuunu niswa iyo saddexdii walaalaha alif linayn waaw ljamaca iyo almukhaaba shantaas daa'iman fi maxali rafcin baa ahayd dahabnaa halkaa naadii baa ku jirta ratabtu tadii baa ku jirta daara iyo baadat waxaa ku jirta huwa iyo hiya waa damiir mustatir waa faacil wadacnaa naadii faacilkii baa ku jirta waxaad u badashaa ficladan maadiga mudaaric ka dhig dabadeedna bal damiirka faacilka meesha ku jira noo sheeg samictu nidaa asmacu nidaa ficil mudaaric ka dhig asmacu nidaa soo ilaa afcaal mudaarica moodhan asmacu nidaa sheeg damiirka ku jira asmacu anayoo mustatirun wujuuban dahabnaa ila almanzil nadhabu ila lmanzil maxaa ku jira naxnu oo mustatir wujuuban ah ratabtu waxaan tartiibiyey oon habeeyey durjaka maxaa la dhaa khaanadahaagii shalfiskii ayaan habeeyey haye ratabtu imika bedel ratabtu bedel mudaaric ka dhig uratibu durjaka uratibu ana baa ku jirta dee alcusfuuru aara min aaakii lagu xidha buu ka baxay alcusfuuru yaiiru maxaa ku jira damiirka ku jira huwa oo mustatirun addajaajatu baadat addajaajatu tabiidu hiya wadacnaa almusaafir waan sagootinun aan bixinay musaafirkii arrin horta mudaaric ka dhig nuwadicu lmusaafir waa sagoteen nuwadicu ay maxaa ku jirta naxnu oo mustatirun wujuban asmacu nidaa nadhabu ila almanzil uratibu durjak alcusfuru yatiiru min alqafas addajaajatu tabiidu nuwadicu lmusaafir saasay noqonaysa namuudaj fi lcraab axfadu ljamiil axfadu waxaan ilaaliyaa anigu aljamiila waxa wanaagsan ee la ii sameeyo waxtarka iyo wanaagga la ii falo waan xasuusnaadaa wey weligay ma ilaawo ama iskamay dhato axfadu ficlu mudaaricun marfuucu bidama wlfaacilu damiiru mustatiru isagu wujuuban iyo jawaasan kitaabkeenu kama sheekin wujuuban iyo jawaasan miyuu ka hadlay markaa wuu ka amusaya arrintaa imika laakiin waa ku darsanay wlfaacilu damiiru mustatirun haye ku dara wujuuban taqdiiruhu ana aljamiila mafcuul bihi mansuub acrib maa yati raab waxaa soo socda tacawadi sidqa tacawad bay ahayd daalkuu reebnaa ficlu amrin mabniyun cala sukuun maxaa loo kasriyey tacawadi sidqa asha ka dambaysa darteed tacawad oo reeban iyo laamka al oo saakina idan hamsada al ku jirta waa hamsatu waslin dheda markay gashay lama ahriye iltiqaau saakinayn baa dhacay marka waxaa jira qaacido laydhaa atahallus min iltiqaai saakinayn waa in laga takhalluso laba xarafoo saakino kulmay oo isku xiga waa inaan la ogolaan marka see looga takhallusay ka horaa la xarakaynaya inta badan kasraa lana la xarakeeya xarakada asalkiihi waa kasra tacawad sidqa tacawad ficlu amrin mabniya cala sukuun waalfaacilu damiiru mustatirun fiihi haye jawaasan walaa wujuuban mustatir wujuuba taqdiiruhu anta sidqana waa mafcuulkii nuwiifu waxaan u gargaarna waxaan u hiilinaa almalhuufa qofka dhibaataysan nuwiifu ficlu mudaaricun marfuuc soo ma walfaacilu damiiru mustatirun fiihi wujuuba taqdiiruhu naxnu almalhuufana waa mafcuulkii ubajilu waxaan anugu weyneeyaa ubajil bajala bitashdiid iljiim waa tabjiilantiidee tabjiilkii weyan waa weynin qum lilmucalimi wafihi tabjiila kaada almucalimu an yakuuna rasuula tabjiila tacdiim wey ubajil bimacnaa axtarim almudarisiin macalimiinta waan ixtiraama ubajilu muxuu yidhi ficlun muaaricun marfuucun litajarudihi min annaaصibi haye litajarudihi min الnaasibi wاljaasim wacalaamaةu rafcihi الdamaة الظaahir haye wاlfaacilu ضamiiru mustatir wujuba taqdiiruhu ana almudarisiina mafcuul bihi mansuub haye mafcuul bihi mansuub وcalaamaة nasbihi alyaah wnuunu ciwadu can tanwiini fi lsm mufrad halkaa mayuudinku qoray adamiir iyo munfasil iyo mutasil iyo mustatir iyo mayuudinku qoray jadwal halkaas mise kuwa qaarkood baa qoraya wada qoraya waxa weeyaan sidaa uu u qoray imika munfasil iyo mutasil iyo saddex uu qaybiye maya sidaa umaynaan qaybin sidaa umaynaan qaybin maxaynu u qaybina damiirka marka horeysa baariz iyo mustatir laba noocoo keliya ima an yakuuna malfuudan wa ima an yakuuna hayra malfuud in lagu hadlo oo jumlada lagu dhawaaqo ku jiro oo meesha yaallu baaris iyo muuqdo iyo inuu qarsoon yahay oaan lagu dhawaaqin mustatirya waa labadaasoo keliya dabadeedna labadii baariska waxaynu usii qaybinay maxay labaynu u qaybinay damiirkii muuqday inuu yahay muttasil iyo inuu yahay maxay munfasil mustatirkiina maxaynu u qaybinay mustatirkiina maxay noo qaybeen laba qaybo inuu yahay mustatirun wujuuban iyo mustatirun jawaasan laakiin mustatirka laftiisa haddii la isweydiiyo ma mutasilba mise waa munfasil wuxuu soo galayaa maxay mutasilkuu soo galaya marka saddexdan imika uu isku qaro ee u muuqata inuu mustatirku aanu ahayn maxay inaanu mustatirku mutasil ahayn oo kale ee ay saddex kale yihiin mid mustatira mid mutasila mid munfasila sidaa maah baariz iyo mustatir waa in marka horaysa loo qayb damiir muuqda iyo damiir aan lagu hadlin oo aan muuqan laakiin kaa aan mustatirkee laftiisa aan muuqanin haddii itisaal laga sheekeeyo ma mutasil ba mise waa mufasil wuxuu ku jiraa qaybta mutasilka waayahay alsm lmawsuul alsm lmawsuul ism mawsuulkii weye alsm اlmawsuul waxa weeyaan alsm اlmawsuul almila tusaalayaasha wuxuu yidhi waxaynu ku jirnay markii hore macaariftii soo mahay annakiratu wاlmacrifa baynu ku jirnay annakiratu wاlmacrifa nakiradiiyo macrifada imisaynu ka dhiganay weli imisaynu ka dhiganay imisaynu soo qaadanay waxaynu soo qaadanay oo ugu horreeyey calamkii magacii gaarka ahaa sida moxamed iyo axmed waxaynu soo qaadanay almucarafu bilalif walam bial ismigii ashar ahaa ee ashar lagu macrifeeyey waxaynu soo qaadanay ka saddexaad damaa'irtii waa macrifa damiirku saddex alismu almawsuul waa kii afraad ismu ishaarihiina way soo socdaa waa kii shanaad ka lixaadna waynu soo qaadanno mudaaf iyo mudaaf ilayhigii ayaynu isagana ku soo qaadanno dibbaynu isku xasuusin doonaa marka macrifa ismiga waxaa loo qaybaya laba qaybood saynu soo marray inuu macrifa yahay iyo inuu nakira yahay wixii muayan wax mucayana hadduu kutusaya waa macrifa waxaan mucayanayn sida nin iyo masjid iyo guri iyo gaari marka la dhahdo hadduu noocaa yahayna waxa weyaan waa nakira w waa nakira marka macaariftaa tirsan waxa macaarifadii waa wax tirsan calamku waa macrifo shan ama lix baynu ka dhigana lix weeye calamku waa macrifo ismiga nakira markii hore ahaaday haddii al la geliyo oo alrajul iyo alkitaab iyo almadrasa laydhaa iyo almasjid waa macrifo haddii uu damiir yahay ismigu oo ana iyo naxnu iyo huwa iyo iyaaka iyo iyaahu iyo kuwii mutasilkii iyo kuwii mustatir dhammaan damaairtu waa macrifaday ku jiraan waxa weeye kii afraad macaarifta ayaynu marayna alsm lmawsuul alsm lmawsuul siduu inoo soo wado waxa weeye ism mawsuul waxaa la ydhaha alladii allatii alladani allataani alladiina allatii iyo man ma asmaadaasaa loo yaqaana alasma lmawsuula alladii allatii waxay u baahan yihiin asmaadaasi laba shay jumlo ka dambaysa oo macnuhooga bayaamisa jaa aladii haddaan idhaahdo waxa yimid de kii de kii baa la odhanaya waa inaan ku daro kaan sheegayo waa inaan tilmaamo jaa aladii kaana macanaa ams jalasa macanaa ams ya waa inaan wax raacayo kii nala joogay kii maarta nala fadhiyey juml ka dambaysa u bahan yahin asmadan alladii iyo allatii oo la ydhahdo alismu mawsuul waxay u baahan yihiin juml ka dambaysa oo sila la dhao sila oo macnaha bayaabisa waxa kale u baahan yihiin shay labaad oo ah caaid wax la dhao damiir caaida oo u noqonaya mahay ism mawsuulka u noqonaya alladii kaana macanaa amsi markaa tir alladii kaana uwa baa ku jirta waa caa'idkii alladiiday u noqonaysa alladii jalasa macana markaad tidhaahdo ra'aytu alladayni jalasaa macanaa amse haddaa tira ra'aytu alladayni alladayni labadii alladayni waa ismausul waxay u baahan tahay jumlo siloo ka dambaysa jalasaa macanaa amse shalay nala fadhiyey marka waa jumladii siladahay oo macniheegii bayaamsa waad garanaysaa kuwii shalay nala joogay waxa kale ubaahan tahay damiir halkaa ku jira jumlada silada ah oo alladaynidii u noqonay jalasa alifulinaynku waxay u noqonaysaa alladaynidii maalan aayadda qur-aankii qad samica allaahu qad samica allaahu qowl allatii allatii baa ku jirta tii qowlkaygii ilaahay uu maqlay tujaadiluka hiya tujaadilu hiya tujaadiluka hiya tii kula hadlaysa fii zawjiha ninkeeda kaala hadlaysa marka allatii waxay u baahantahay laba shay qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha allatiida halkaa ku jirta laba shay bay u baahantay jumlo ka dambaysa oo lagu garto wuxuu ilaahay maqlay tii qowlkeygii wuu maqlay tee tujaadiluka fii zawjiha marka lagu daro wuu xasuusanaya nebigu salawatu lah haweenaydii kaala hadlaysay ninkeeda tujaadiluka fii zawjiha waa jumladii ism rasuulka ka dambaysa ee silada ahayd waxa kalo ismawsuulkaasi allatidaasi u baahan tahay wa damiir caaid ladhaa oo u noqonaya allatida usoo noqonaya jumlada silada ee ka dambaysana ku jira tujaadilu faacilka ugu horeeya tujaadiluda faacilkeygu waa damiir mustatiru hiya allatii tujaadilu hiya tujaadiluka kaafkuna waa fii maxalin ismi mafcuulun bih adigay kula hadlaysay oo ay kula doodaysay arinta ninkaygana way ka hadlaysay fii awjiha fii shani zawjiha marka damiirka horeeya tujaadil ku jira mastatirka hiya wuxuu noqonaya allati ku kalena jumlada uu ku jiraa oo kale fii zawjiha damiirka zawjiha ku jiraana dee gabadhii buu noqonaya allati marka alasmaa lmawsuula waa kuwa uu inoo tiriyey kitaabku inoo tirinayo waxayna u baahan yihiin u baahdaan maxay laba shay oo ah jumlo ka dambayso oo la ydhaahda maxay sila la ydhaha iyo caaid damiir caaid la ydhaa oo jumlada inuu ku jiro amila tusaaleyaahi alabtu waxaan ka adkaaday alladii kii alabanii iga adkaada ninkii hore iga adkaaday dib baan uga adkaaday alabtu waxaan ka aalib noqday alladii kii alabanii iga aalib noqday alabtu waa ficiliy aacil alladii waa ism mawsuul mabniya cala sukuun fii maxali nasbin mafcuul bihi alabtu waxaan ka adkaaday alladii kii kii laga adkaaday wey aladiidaasi waa ism mawsuul mabniy cala sukuun alladii waa mabni fii maxali nasbin mafcuul bihi halabanii waxay ka kooban tahay ficil iyo faacil iyo mafcuul halaba oo ficil maadiya mabniy cala alfatx qalabanii wanuunu nuunu wiqaaya walyaa damiir mutasil mabniy cala sukuun fii maxali nasbin mafcuul bihi halabanii huwa halaba adkaaday huwa isagu nii aniga iga adkaaday qalabanii huwa baa ku jirta wlfaacilu damiiru mustatirun fiihi jawaasan taqdiiruhu huwa marka alladii waa ismausuulki maxay u baahan tahay alladii sanadii ka dambaysa kee kee weeye qalabanii iga adkaaday kii iga adkaaday soo garan mayse qalabanii waa jumladii siladii jumladaa siladaana waa in laga helo damiir laydhaa caa'id oo u noqonaya alladiidii u noqonaya ninkaa sheegaya faacilka alabanii alaba aacilkaygu so huwa maaha huwadaasina waxay sheegaysaa maxay alladiida alladiida noqonaysa marka qalabtu ladii qalabanii waxaad ka soo saartaa ismu usul baa jumlada ku jira qalabtu ladii qalabanii muxuu yahay ismu usulka ku jira alladii waxaa ku jirta siladii ugu baahnaa ismu usulkaasi jumladii silada ahayd waa tee jumladaas qalabanii jumladaa dhexdeeda siladana waa in laga helo damiir u noqonaya alladiida waa huwada faacilka hosda saafarat waxaa safartay allatii kaanat cindana nala joogtay gabadha agteeda ku sugnayd nala joogtay way safartay saafarat allatii baa safartay kaanat cindana jumladaa waxaa ku jira iyadana waxaa ku jira ismausuul muxuu yahay allatii jumladii silada ahayd ismausuulkaa siladiisii oo jumlada ka dambaysa mar walba waatee kaanat hiya ismiga kaana waa hiya cindanana waa khabarkaygo arfa kaanat cindana agteeda joogta ama nala joogta waayo kaanat cindana waa jumladii siladii waxa loo baahan yahay damiir halkaa ku jira oo alla tida u noqonay hiya kaanat hiya kaanada ismigeegi xadara waxa yimid de alladaani labadii kaanaa musaafirayn oo musaafirayn ha isma usuulka halkaa ku jira waa alladaani siladiina waa kaana musaairayn caydkun ka soo saar alanida waa laba kaanaada u noqonaysa jaaءat illataani labadii yimiday taskunaani amaamanaa horteeda degana horteedna degana jaaءat illataani taskunaani amaamana allataani waa is taskunaani amaamanana waa siladii labadaas waa waadix caydkun ka soo saar allataani u noqonaya taskunaani alifulinayn maana ku jira alitaas wey aacilka uxibu waxaan jecelahay aladiina callamuunii kuwii waxay baray aladiina waan gartay waa ismawsuul callamuuniina waan garto waa siladii xaydkun ka soo saar haye waaw ljamaca allamuu waaw ljamacadaasi wuxuu noqonaya aladiinadii ra'aytu llaahi yashtaqilna fi lmasnac waxaan arkay haweenkii warshadda ka shaqaynaya haye allaahi yashtailna fi lmasnac labadaa waan gartay haye xaydkii nuun niswa axsin wanaag u fal ilaa mankii axsana wanaag sameeyey huwa isagu ilayka adiga yani qofkii ixsaan kuu sameeyey adna ixsaan u samey axsin ilaa man axsana ilayka ilaa man ila ladii wey macnihiigu mantaas waa bimacna ladii way noqon kartaa bimacna lati way noqon kartaa bimacna ladaani laba nin bimacna lataani laba dumara bimacna aladiina rag badan bimacna allah iyo awilaati haween badan intaba way wada noqon karaysa man iyo maaday noo soo socotaa intaba macnahooga way wada noqon karaa bimacna ladii bimacna lati bimacna ladaani bimacna lataani bimacna ladiina bimacna waa lix macno moogta alfaad way badan kartaa alfaadda ism mawsuulka way badan kartaa laakiin macaaniday ka sheekaynaysa waa lix macno keliya saddex raga mudakara iyo saddex muanaa wey saddexda mudakarkii waa mufrad iyo muana iyo jamc saddexda muanakiina waa mufrad iyo muana iyo iyo jamc marka saddexdii raggii maxaad odhanaysaa saddexda ragga ninka keliya waxaa la odhanaya alladii labada ninna waxaa la odhanaya alladaani ama alladayni isku mid raggii badnaana waxaa la odhanaya alladiina saddexdaas waa raggi oo mufrad iyo muana iyo jamc saddexdii haweenkiina waxaa la odhanaya tii keliyaed allati labadii dumar ha allataani ama allatayni dumarkii badnaana allah i ama allati waa isla ama hamse ka dhig ama taa ka dhig allati iyo allaai waa isla mid macno weeyaan man iyo maa lixda macnoba way noqon karaan man lixdii macno saddexdii raggii ninkii keliya waa loo isticmaali karaa labadii nin raggii badnaa naagtii keliyahayd labadii naagood iyo naagihii badnaa intabaa loo isticmaali karaa axsin ilaa man imka man waxaan ka dhigaya bimacna ladi axsin wanaag u fal ilaa man ila ladii axsana wanaag falay huwa isagu ilayka adiga wanaag kuu falay ya marka ism baa halkaa ku jira ka saara ism ku jira man weeye man waa ism jumladii siladii ka saara axsana ilayk aaidkii baa laydinka rabaa huwa axsana waa ficil mugta axsana wanaag falay huwa isagu aacil damiir mustatir jawaasan taqdiiru huwa yacuudu ilaa man mantuu noqonay laa taakul ha cunin maa shay laa tastaiicu aanad awoodin hadmahu dheefshiidkiisa waxaanad calooshaadu dheefshiidi karaynin haliqin haddii kale de halis baad galaysa caafimaadkaada halis gelinaysa waa iska xigmadan way noqon kartaayo wixii aad qaadi kartuunbaa hawlaha wixii aad qaadi kartuunbaa laysa saaraa waxaanad awoodi karaynin yaa looga jeedaa mogta ujeedu leeyahay laa taakul maa laa tastaiicu hadma waayahay laa taakul ha cunin anta adigu maa alladii kii laa tastaiicu aanad awoodaynin anta adigu hadmahu dheefshiidkiisa maadaasi waa bimacna ladii baan ka dhigay imaka alladii yaa la tiiya wixii o dhan way wada noqonaysa bimacna ladii ka dhig maxay u baahan tahay markaa maadu kol hadday bimacna ladii tahay waa ism mawsuule maxay u baahan tahay jumladii siladii laa tastadiicu axad mahu maxaa jumlada siladana looga baahan yahay cayd ka soo saara cayd maagaa u noqonaya shay shaygaa u noqonaya ka soo saara shay tastaiicu anta baa ku jirta antadu maaga u soo noqonaysa antadu adigay ku sheegaysa hadmahu haadaa ku jirta deefshiidkiisa yani haygii bay noqonaysa aanad deefshiidi karaynin hacuni marka hadmahu haada ku jirtaa ayaa caydkiia waa shardi wey waajib wey is mawsuulku waa inuu helo jumlo siloo ka dambaysa lama odhan karo un qalabtu ladii un kuma dayn kartid jaaa ladii laa waa inuu jumlo silaa u helo jumlada siladaana waxaa waajiba maxay inuu ku jira maxay damiir caaid la ydhaa oo u noqonaya maxay ismusu imika haddaan idhaa maala alabtu ladii jaaa muxammadun alabtu ladii jaaa muxammadun bal ka warrama jumlada isma haysato jumlada sax maa lanna waxa ka khaldan ma taqaana jaaa muxammadun de waa ficiliya faacil wax damiirahoo alladii ka sheekaynayaaba kuma jiro alabtu ladii jaaa muxamadu sax jaaa muxamadu liajlihi haddaad tidhahda qalabtu ladii jaaa muxamadu lijlihi sax bay noqonaysaa lannu lijlihi isaga dartii uu yimid marka jumladii waad isku xidha aayid baad samaysay khulaasada wuxuu yidhi alismu lmawsuul ismun macrifatun macaariftii baynu tirinaynaa damiirku waa ismun macrifa ismigii ashal ahaa waa ismun macrifa calamku waa ismu macrifa ism mawsuulkuna waa ismu macrifa nakira ma ah ismigaasoo yatacayanu uu mutacayin noqdo oo mucayan noqdo almaqsuudu minhu waxa looga jeedo la garto bijumlatin bisababi jumlatin jumlo ka dambaysa jumlo oo bacdahu ka dambaysa lagu garto alladii markaa tiraa kii lama garanayo laakiin waxaa la garanaya markaad wax raaciso kii sidaa iyo sidaa ahaa yatacayan maqsuudu minhu waxa looga jeeda waxa lagu gartaa bijumlatin jumlo ayuu mucayan ku noqdaa jumladoo bacdahu ka dambaysa taasoo tusamaa lagu magacaabo silatan leedha magaceygana sila leedha yajibu waxa waajiba an tashtamila inay wadato asilatu siladu calaa damiirin damiir waa inay wadato damiirkaoo yacuudu cala almawsuuli ama ila almawsuuli u noqonay damiirkaasoo yusamaa lagu magacaabo maxaana laydhaha caa'ida marka jumlada ka dambaysaana magac bay leedahay waa damiirka jumlada ku jira ee ismausuulka u noqonayana magac buu leeyahay caaid baa ladhaa alasma lmawsuulatu hiya waa kan ku tiri alladii lilmufrad muakr allatii lilmufradati muanaa alladani lilmuana lmudakr allataani lilmuana lmuana alladiina lijamacati ukuur allatii ama allai lijamacati linaaf man lilcaaqili wax caqlila loo isticmaala mulaqan mulaqan macnihiigu waa maxay sawaaun kaana mudakaran aw muanafan mufradan aw muanan aw jamcan wuxuu doonaha noqo lixdiiba way noqonaysaa laakiin caaqil baa inta badan loo isticmaala qof maadana maxaa loo isticmaalaa shay ha cuni shay liayr alcaaqil baa loo isticmaala oo mulaqan iyaduna lixdii macnaba ay soo galeen wallahu aclam